بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد cashirkan waa kii shanaad ee ka mid ah min النبذة الزكية في القواعد الأصلية waxaa inoo dambeeyey afartii mas'ale ka baxday tacriifka usuul fiqiga cilmiga iyo daliilka iyo nadarka iyo xukmiga afartaa saddex ka mid aynu soo maray oo nadar baa u dambeeyey alxukm aynu insha allahu tacaala darsiga shanaad caawa ka bilaabayna nadarkii wadaadku wuxuu ku soo gebagabeeyey waa fikir ku gaadhsiinaya cilmi ama danni dannigaas iyo cilmigaasoo ama tasawur ku saabsan ama tasdiiq ku saabsan waxaana marka wax la fiirinaya la eegayaa buu idhi nidaamka aynu ku soo maray ee tacriifka iyo daliilka sidii lagu cadeeyey fanniga mantiqa sidaasuu marka sheekhu soo yidhi nadarka marka intaynan ka tegin adugu shuruud badan buu leeyahay saddex shardi baa u muhiimsan saddex shardi ayaa u muhiimsan shardiga koobaad an yakuuna annaadiru kaamil alaala la yidhaahdaa shardiga koobaad markaad masalo baadhaysa ama daliil fiirinayso ama aad shay iyo qadiyad ka fikirayso adiga naadirka ah ee masalada fiirinaya waxaa la shardiyaa inaad tahay kaamil alaalla yacnii nin ay u dhammaystiran tahay qalabku wax ku firin lahaa caqligiisii cilmigiisii awooddiisii fikir waa inaad tahay nin aalaadkii nadarka ay u dhammaystiran yihiin marka majnuun iyo muqmaa calayhi iyo in khabal ku jiro iyo nimaan aqoontiiso dhammaystirayn oo masalada uu firinaya aan wadanin agabkeeda iyo aalaadka uu ku firin lahaa haddee waxba keeni mahayo shardiga labaad an yakuuna nadaru fii daliilin laa fii shubha la yidhaahdaa an yakuuna nadar fii daliilin laa fii shubha adoo kaamil aala oo ay shuruudii naadirku kuu dhammaystiran tahay haddaad eegto ood baadho waxaan daliil ahayn ood shubho ku wareegaysato dee waxaad keenaysa ma jiro maqsuudna gaari maysid waxbana dhaliil maysi bal inaad dhunto ood fasahaaday u badan tahay oo an yakuuna الnadaru fii daliilin la fii shubha shardiga saddexaad shuruud ilaa han ay sheegeen wadaadhi laakiin midka saddexdaasaan ku daynaynaa waxaa la shardiyaa oo kale an yakuuna daliilu mustawfiyan mustawfiyan lishuruud daliilka la fiirinayo ila waxaa tiri naadirku inuu kaamil la-aan la yahay nadarkuna waa inuu fii daliilin yahay laa fii shubha midda saddexaad ama shardiga saddexaad isaguna waxaa weeye waa in daliilka la fiirinayo uu yahay daliil oofsaday laga helay shuruudii daliilka shuruudii daliilka shuruuduladilana way kala duwan tahay daliilka naqliga ah ayaa laga yaabaa inuu u shuruud bato ee samciga kaana waa inaga soo sheegnay in shuruuddiisu ay tahay afar inuu sugan yahay inuu daahir adilaala aw sariix adilaala yahay in uu muxkam yoon mansuuq ahayn in uu ka badbaado mucaarid muqaawim ah afartaa de shardi baa loo shardiya marka saddexdaa shardi nadarka uun iska hayso wixii kalena waa un laga maarmi karaaba ilata wuxuu u gudbay sheekhu masalaة اlxukm وama اlxukm الsharciyu fahuwa khiطaab اllah almutacaliqu bificli اlmukalafi اqtidاءa aw takhyiira wma jaءa min اlkhiطaabi wadciya fahuwa khabr la takliifa fiihi falidalika lam ykhtasa lam ykhtas bficli اlmukalafi wqad kharaja min hada الtacriifi masaa'ilu alأulى laa xukma lilcaqli masaladan marka xukumka waa masalo dhib badan wixii horeen soo maroo dhan arar iyo wuxuu iska ahaa lugfidsi iyo waa un la sheegi jira laska sheegay iska ahayd laakiin hadda un maqsuudkii usuul fiqiga wixii un kaa khusayay masaa'ilkiisii halkaanay ka bilaabanayaan masaa'ilkaas waan soo maray muhiimaddu usuul fiqigu inay ku kooban tahay afar baab amaradii oo midhihii xukumkii la raadinhaya ah iyo xukumkaa la raadinhaya ujeeddadaas wixii dhalin lahaa oo ah adiladii iyo daliilka ah iyo adilada qaabkii loogala soo bixi lahaa xukumka ama amarada oo uruq اlistinbaad aw uruq اlistitmaar aw uruq اlistidlaal loo yaqaan aw qawaacid اlistinbaadba iyo kii afraada u dambeeye oo ahaa almustamir oo mujtahidka ah qaacido walba markuu usuuli ah ama masalo walba usuul fiqi ah oon afarta mid ka mida u khidmaynaynin waa ajnabi bay fanniga ku tahay iska ogow qaacido walba ama baxi walba oo la kiciyo aan wadaad uu sheego intuu doonaba ha la ekaado saa doontaba u xurmee imaamul aimaba ha noqdo afartaa baab ama asal masalada usuul fiqigan u khidmaynaynin si cad oo daahira waa ajnabiyaة waa dakhiilaة fi اlfan bal waa min fuduuli اkalaam waa in lugooyo warbadni weeye nin kusoo masaailka kalaam kuu keena mid fiqia mid kusoo dhex tuura masale xadiiثa mid meesha keena mid fiqia mid la soo orda nin walba maadaama bad weyn uu yahay meeshu webiga asaga socdo usuul fiqiga nin walba qori buu ku tuuranaya nin qori saxan kuugu tuuraad ka faa'idaysatay nin balaaya kuugu tuura isu dhex yaallaan waxayna u badan yihiin in khayr iyo wanaag doon ay yihiin wanaagna ay u jeedaan laakiin waxaa laga yaabaa wadaadku wuxuu asagu wanaag iyo waxtar u arko aduu inuu dhib kuu yahay ku baabi'iyo khulaasadu laakiin waxaa weeye afartaa baab ama asaas masaladii aan u khidmaynaynin waxaa weeye fanna waxay ku tahay barankafayl dakhiil ay ku tahay waa soogalooti in laga soo dhoweeyo ma aha halkan marka caawa cashirka ku saab aan bilaabi doonno waxaa ku badan eh, masaa'il iska kulligood ah dasaais fii usuul اfiqi dasaais fii usuul اfiqi waa dasaais اlashcariya fii usuul اfiqi baa caawa aad wax ka arki doontaan aad badan weliba aan u in wax yarba uu meesha ku wax usuul fiqi oo qumam meesha wax yar kaga jiro xukmigu wuxuu ihi sheekhu ama alxukmu sharciy xukumka sharciga ah faawa xukumka sharciga waxaa waye khitaab ullah ilaahay hadalkiisi wey almutacalliqu ku saabsanaa ama ku dhagahaya taabanayay bficl mukalafi ruuxii la mashaqeeya falkiisii iqtidaaan alab doonid la doonaya waxaa same ama daa la leehay aw takhyiira ama dooransiin la dooransiinaya samee ama ka tag aday kuu taallaa waad samayn kartaa ama waad dayn kartaa ogu tacaluqa jihada tacaluqu oo khitaabka ilaahay ficilka kaga tacaluqaya waxaa wey mukalafka falkiisa ama waa shay laazim oo samee laleeyahay ama laazim oga tag laleeyahay ama waxaa weeye haddaad doonto samee haddaad doonto iska da wuxuu ihi wamaa jaaa wixii yimid oo min alkhiaab wadciyan xaala kwnihi khiaabkii wadcigee yimaada wadcigu marka isagaaba tacriifindoon waan gaari doonaayo waa asbaabtii iyo shuruudii iyo mawaanicdii iyo sixadii iyo fasaadkii iyo inahaas iyo wax la halmaalo weeye fahuwa kabarun khabar weeye ma aha xugun buu ku yidhi kaasi waa khabar laa takliifa fiihi mashaqayn iyo xugun muusan ku jirin falidaalika saa darteed maadaama uu khabar yahay xukumka wadciga ah takliifna uusan wadanin lam yakhtas kuma gooni noqonin khabarka xukumka wadciga ah bificli mukalafi bal bificli majaaniin wasibyaan ayuu xataa ku tacaluqahaya xukumku min xayu lua alqadaa walfasl baa la yidhahdaa alqadaa walfasl ayaa la yidhahdaa wa asluhu lmancuna waa la sheegaa oo nimanbaa intaa kusii dara laakiin luqawiyiintu kutubtooda haddaad soo qaado sidaasay ku odhanayaan xukumka asalkiisu waxaa weeye ama luqatan waa alqadaau waalfasl qolya waxay dheheen meye waa ha ahaada alqada waalfasl laakiin asluhu waa maxay waa almancu waxaana ka waa minhu xakamatu daaba lijaanka ayaa ka maadaama qaduhu iyo fasliga bayna alkhusuum adulmigii iyo xadgudubkii aad ka reebayso qaadiga xukunkiisana aan la dhaafi karin mancigu halkaasuu ka yimid kutubu luqa laakiin alxukmu hadaad maqshiyo alxakam alqada walfasl bay ku wa asluhu lmancu amaa tacriifka istilaaxiga ah sidaa uu sheekhu kuu sheegay ayay jumhuurulusuuli u badan yihiin keliya wuxuu gooyey wadcigii buu gooyey sheekhu oo qaab kale dhigay oo hadduu dhihi lahaa khitaab ullahi almutacaliq bificli mukalaf iqtidaaan aw takhyiiran aw wadcan uu dhammaystirmi lahaa xukumkii wadcigahaa iyo kii takliifiga ahba meesha way ku jiraan kana wuxuu ka imanayaa axkaamtu waa laba qaybood mid waxaa weeye waa astaan iyo calaamada aad ku garato xukumkii ku saaraa inuu ku hayo waa astaamo iyo amaaraad iyo calaamaad aad ku garanayso wixii waajibka kugu ahaa ama xaaraanta kaa ahaa ama lagaa rabee mustaxabkaa ama karaahada ahaa xilligiisi inuu galay in hadda laguu leeyahay inuu ku hayo ayaa lagu ogaadaa kuwaasoo marka waxaa loo yaqaanaa xukmi wadci ah ama khitaab اlwadci baa loo yaqaan lanna waa amaaraatun waa calaamaatun waa dalaa'il weeye inuu galay oo ku qabtay xukumkii takliifiga shinkiisi in la gaadho buu kuu sheegaya zakada inaad bixiso waa waajib qadarkii la bixin lahana sharcigaa kuu sheegay laakiin xoolaha aad ka zakeen inay nisaab gaadhaan xawlkuna soo wareego xawlaanulxawl oo labayo toban bilood ay kuu dhammaato labadaa xugum waa maxay waa xugum wadci ah xugum wadci ah wey nisaab markaad hesho arigu afartan gaadha ama loodu soddon noqoto lacagtu laba boqo laba boqoloo ay noqoto muxuu ahaayey fidaah ama labaatan dinaar ay noqoto geelu shan gaadho maxaad ogaanaysaa alan baa kuu yeedhahaya jaras baa dhawaaqi muxuu ku leeyahay jaraskaas zakaa ku salaaxaysa idan wuxuunbu kuu sheegay ma asagu waxba ma keeno wa atu zakaata qabatay oo xukumkan adilo kalaa ku saartay laakiin asagu wuxuu kuu sheegay in sidkii la gaadhay oo ay zaka ku salaaxayso xawlkii markuu labayo toban bilood markay dhammaato nafs alqadiya marka waa asbaab baa taasu kaa la yidhaahdaa midna waa sabab midna waa shar kan hore oo nisaabka waa sababka dambe xawlkaana waa shar waa taqaanaan baylatay islaantii waxaa lagu yidhi haddaad saddex ku furto ama dalcadu kaa dhammaada ilaa ay nin kale soo guursato kuuma soo noqon karto mar labaad ma guursan kartid saddexdu ay kaa dhammaatay maxaa ka fahamtay dalqadu inay kaa dhammaadaan maanic baa kugu qumahay in nin kale ay soo guursato kadibna u galmoodo uu soo furana haddana waa shardi ay islaantu mar dambe xaas ugu noqon karto od ku guursan karto haweenaydii waa xaaidaad tiri maxaad ku qumaadihii salaaddi maxaa u diiday maanic waxyaabaha noocaaso dhan waa maxay ayagu ma ah axkaam lagaa raba inaad la timaado ee waxaa weeye waa astaamo iyo baaqayaal kugu baaqaya xukumkii inuu ku hayo intaas wey macnahoodu waynu gaad iyagoo faadsan baynu gaari doonaa iqtidaa'an marka waa ifticaalo min qadaa yaqdi iqtidaaguna waa aalab waa aalab iqtidaa'an doonid lagaa doonay oo shaygaas samee lagu yidhi marka waxaa kugu jira dalabu tarki iyo dalabu ficligaa kugu jira samayntii oo wujuubkii wixii la halmaalay ah iyo ka tagiddii oo xaaraamtii wixii la halmaalay ah aw takhyiiran waxaa kugu jira mubaaxi mubaaxii ayaa meeshaa kugu jira asago ilaan samee eh, ama ka tag ama daawey inta dambe marka wuxu uhi wamaa jaءa min khitaabi wadciyan wixii khitaab ullaahi ah ama xugum ah ee yimaada xaala kowni wadciyan uu yahay laa takliifiya wadciyan la qtidaaan walaa takhiiran aan ahayn fahuwa khabarun khabar laguu sheega weeye xukumkii inuu galay inuu ku hayo in lagaa rabo laa takliifa fiihi falidaalika lam yukhtas bficli mukalaf sidaasuu marka wadaadku ku yidhi ilaaqaadka xukumka harciga ah ilaaqaadka xukumka sharciga marka uun la soo gaabiyo waa uun saddex saddex ilaaq baan ogaha saddex macnaha lagu ilaaqaa xukumka mid waa middan hadda sheekhu uu kuu sheegay in xukumka la yidhaahdo waa khitaabka iyo kalaamka ilaahay munazalka ah ee daliil ahaanta ee kutusahaya shayga inuu waajib kugu yahay marka yuطlaqu اlxukmu wa yuraad waxaa loo jeedaa khitaab اllah wa kalaamuhu اlmunazal min cindi kutiba calaykum الصiyaamu waa xukm xurimat calaykum ummahaatukum inamaa xarama calaykum اlmayta wاdama waaqiimu الsalaa waatu zaka waxaa lagu leey waa maxay waa xugum nafs adaliil in lagu idlaaqo xugumkoo la yidhaahdo waa khitaab wa kalaamuhu almunazalu min cindihi waa la yidhahdaa xugumka waana sida hadda wadaadku uu asagu mara waad aragtaa waxaa kaloo lagu idlaaqaa xugumka sifada ay afcaashu qaadanayso kaa marka xugumka daliilka ama khitaabka ilaahay almukitaabka ilaahay ee ku tacalluqa afcaal mukalafiinka ah asagu iijaab iyo taxriim baad ka cabiri adoo eegahaya xaakimka fiirinaya iijaab baad dhihi iyo taxriim baad odhanaysa ayb iyo istixbaab iyo xaggaasaad ka cabiraysa idan laakiin xukumkii asaga ahaa ee khitaabku iyo kalaamku keenay ee qabtay falka ee maxalkii qabtay maxalkii markuu xukum ku dhaco waxa ku qumayba waxaa la yihahda asaguna wujuub wujuub baa la odhanhayaa ayb iyo xurmo iyo marka in la yidhaahdo yuطlaqu اlxukmu wa yuraadu alwujuub wاlxurma waa maxay waa asifa alqaa'ima biاlficli sifa alqaa'ima biاlficli marka iyada waxaad ka cabiraysaa xurmo wujuub baad ka farqun bayna aliijaabi wاlwujuub wujuubku waa tilmaanta uu falku qaadanayo tilmaanta uu falku qaadanayo iyo xukumkii ilaahay riday qaabka u qabanayo meeshii loogu talagalay u dhacayo waa la yidhaahdaa nooca saddexaad ee loo idlaaqo xukumka waa maxay waa nisba udhaaysa udhaxaysa weeye khitaabka iyo tacaluqu biاlafcaal oo a nisba bayna khiطaab illaah wa bayna alafcaal tacliiqa isku dhegnaanshaha ay isku dhegan yihiin falku iyo xukumku ayay wadaadana ka cabiraan tacriifkan hadda meesha inoogu dhigan laba mulaaxada ku jirta mulaaxadada koobaad waxaa wey mark marka la soo gaabsho waxaa ku jira munaaqada caqliya oo xaggee jira waxaa isku mid noqday aharkii iyo iyo muairkii aharkii iyo muhmirkii ama daliilkii iyo madluulkii saa doonta u dhig wa aqiimu salaata hadda waxay ku leeyihiin marka la faro mar waa hore waa xugum waana daliilkii xukumka suuragal maahade itixaadu daliili wاlmadluul laa yumkin ma dhici karto inaad tirahdo waa aqiimu salaa waa xugum wamaca daalika waa daliilkii waajibinayey salaaddu inay waajib tahay isma keenayso marka khaladkaa meesha waa ku jira sababku waa in la yidhaahdo haddii la raba in ishkaalka laga baxo alxukmu waa maxay waa muqtadaa khiaab الshaaric xukumku waa muqtadaa khiaab الshaaric xukumku hadalka ilaahay iyo rasuulka sal ه alay waslam hadalkooda waxa ka dhalanaya ayaa waxaa la yidhahdaa xugum hadalka ilaahay amarkaha kii rasuulkai amarkaha ama nahyigii iyo mxuu aha taxriimka xambaarsanaa waxa ka dhashaa waxaa leedaha xugum marka alxukmu waa muqtada ay maa yuؤaddi ilayhi khiطaab الshaaric shaarica hadalkiisu wuxuu keenaya ka dhalanayaa xugum ah waa markuu dareemay ufi najmudin ufi kitaabkiisa sharu mukhtasar rawda sidaasuu yeelo waa iskaga leexda marka dhibkaasaa marka meesha ka jira midda labaad marxalada labaad ku jirta waxaa weeye xukmiga sharcigu waa acamu min haada acamu min haada hadda waxay kuu tacriifiyeen keliya xukumkii takliifiga ahaa ee furuucda fiqiga basa khuseeyey bay tacriifiyeen waxay ka saareen marka haddii lagu yihi waa khiaab ullah khiaab oo dhan baa meesha ka baxay iyo khalaa'iq oo dhan baa meesha ka baxay allaahuma makhluuq ilaahay waajibiyey in loo hogaansamo amarkiisaba mooyeen ka rusul walambiya almutacaliq bificil mukalaf baa layidhi waxaa ka baxay wixii ku tacalluqay afcaasha ilaahay waaa wixii ku tacalluqay dawaata iyo dhaqamada iyo suwarka bini aadamka iyo howlahooda waa falkooda basaa la raba idan takhsiiskaasi waa iska isilaax takhsiiska in xukumka lagu gooni yeelo afcaalulmukalaiin lagu gooni yeelo biliqtidaai wاtakhyiiri aw alwadci lagu gooni yeelo waa istilaax iska usuuli ah ee ma aha waxay luqadu keentay ama sharcigu keenay akhbaarta shaarica caqaa'idka niyaadka ictiqaadaadka kulli waa axkaam wey ilaahi subxaanaه wa tacaala wixii khabare ka yimidna yusadq wayumanu bihi wixii amar iyo fal ee sameeya u yidhin waa la samayn wixii lagu dhaqmahayo ama la aaminayo ama alla ku saabsan ama suubanihiisu ku saabsan ama qiyaama kulli waa aam axkaam wey waa iska istilaaxi ama mafhuum اlxukmi fi sharci waa maxay waa acamu min hada waa iska takhsiis ayay un wadaadaha la yimaadeen weeye wadaadaha la yidhaahdo ashaaciro halkan ayagu dhib baa ku haysta tacriifkan dhib baa ku haysto dhib ku haysto waxaa weeye usuul fiqi oo dhan daariyadda wuxuu ku saabsan yahay alfaadda wax laga fahmay fahmu اlalfaad qur-aanka iyo sunnadaa iyo alfaadda iyo aqwaasha wixii aad ka fahantay ayaa yaa axkaam laga dhigaa wax wax kunfahansiinna waa alfaadda iyo adiladaas weeye waxaasoo dhan agtooda waa ka makhluuq waa hay maluuqa ma aha wax xagga alle ka yimid ma aha ilaahayna ma laha rabbina ma dejini subxaanahu wa tacaala marka see isu keeni isma keenayso dhibkaa wuu haystaa marka dhibkaasi waa ku rafaadsan yihiin khiaab bay hadda yidhaahdeen ilaahay maba hadla agtooda miskeenaysa iyaduna khiaabku muxuu keenaa mufaacalo soo maaha waa mukhaaib iyo mukhaaab waa in la helo hadle iyo lala hadle waa in la helo ilaahay wa tacaala agtooda ma hadlo kalaamkan qur-aankeed maqasheen ee aswaadda iyo dhawaqale iyo xuruuftana shuqulba ilaahay subxaanahu wa tacaala kuma lahay ku yidhaahdeen marka qaabkii hawshaasi ay uga jawaabi lahaayeen buu wadaad kugu rafaadin doonaa caawa isagoo kaaga dhigay masaa'il usuul fiqi kaaga dhigay iska ogow waxbaa la iskugu qarinaya marka khitaab meesha ma yaallo khitaab meesha ma yaallo calaa usuulihim waid naadaa rabbuka muusa an iti lqawma الظaalimiin ilaahay muuse oma dhawaaqin bay leeyihiin dhawaaqaasna dhaba ilaahay ma muuse ma maqal hadal ilaahay oo dhaba ma maqan oo sawd iyo xuruuf leh qolyo dambaa yar xishoodo aya waxay dhaheen wuu maqlay ilaahay baana awood le siduu ku maqashiinayo war wax la fahmi karo noo sheega oo luq ahaan iyo caqlahaan loo garan karo waa wareer ayaga haysbu ka mid yahay marka qaybtan dambe wamaa jaa min alkhitaabi wadciyan taas sheeku isagu wuxuu warqabaa qolyaha wuxuu ku jiraa kala qaada axkaamta wadciga ah aan ka dhigan xugum ee khabar ka dhiga xukumka takliifiga inshaa'iga ee wax dhalinaya wax curinaya markaana la raba inaad ku dhaqaaqdo ama aad aaminto kaan baa xugmuu leeyahay amaa wixii khabar ah ee wargelin ah waxaa weeye maaha xugun buu taagan yahay rag badan baana sidaa ku tegey wuxuuna daliil ka dhigtay inuu ku tacalluqay wadcigu ku tacalluqo dadaan mukalafiin ahayn dadaan mukalafiin ahayn buu qabtaa hadduu yahay takliif waxaa weeye ma qabteen weeye majaaniinta iyo maalaayacqilka ma qabteen iyo bahaa'imta iyo maxaanku idhahdaa iyo carruurta taana waxaa la odhan karaa horta mafhuumu takliif baa muran ka jiraaba mafhuumu takliif bay isku haytaan usuuliyiin marka inaan kuu wareerin waxa asaga ah aan iskaga socdo masaa'ilku u baxay marka aan taaban waqad kharaja min atacriif waxaa ka soo baxay masaa'ilu baa ka masalada koobaad alula laa xukma lilcaqli intaanan ka tegin arkaan ulxukmi inaan tilmaamay ahayd arkaan ulxukmi waa iska un asaasi arkaan ulxukmi haddee tu uu kuu sheegay oo nafsulxukmi ah nafsulxukmi waa rugni xaakimkii iyo maxkuumu calayhi oo dadkii ah dadkii bini aadamkaa ama aqaleynkii jin iyo insigii axkaamta la saarayey iyo maxkumu fihi oo falka ah afartaa rugni buu leeyahay alxaakim oo shaarica ah marka hadalka la ballaadhiyo iyo maxkumu calayhi oo mukalafiinta ah iyo maxkumu fiihi oo afcaalmukalafiin ah afcaal mukalafiin ah iyo nafs اlxukmi nafsulxukmiga waxaa laga cabiraa mararka qaarkood maxkumu bihi hadda ka hor inaan soo tilmaana laga yaaba intaasi marka waa arkaanulxukm arkaantaas marka caaw inuu sheekhu dareeriyo isku dayaya insha allahu tacaala waxaa laakiin muhima in la ogaado xagga luqada iyo asal waxaa weeye xukumku waa khitaab iyo kalaam ruux uu soo jeediyo ruux kalena u jeediyo amar adiga kaa soo fulo cid kale aad u jeedisa wey ama kaa ka soo fulo cid kale ugu jeediyo aslulxukm waa kalaamka iyo khitaabka ka imanaya min shaksi lishaksi aakhar laakiin mushkiladu waxaa weeye istixqaaq nufuud اlxukm xaggee ka imanaya maslada xogo inaad fahantaanna waa muhim jiddan lanna usuul dhan baa ku dhisan islaamkiinaa ku xidhan ummadaha kale waxay isku xukumaanna waad ku ogaanaysaa xukumku hadduu sidaa yahay khitaab ka soo gudba fula axad mid kalena u fula oo amar wata ama takhyiira ama iqtidaa ama maxaan ku dhaha wadci ah aadamahao dhan buu ka suuragalaa makhluuqaadkao dhan buu ka suuragalaa waxaa lagu kala tegayaa xukumkii soo fulay awoodda fulidda ah xaggee ka keenaya aniga markaan cabdi amro cabdina cabdulaahi amro ama igu soo celiya baasha u labrago maxaan isdoorinaa ani asaga maxaa dhi istaago waxa qaad wuxuu adigu istaago hoos u bax adda waan kumar anna waan kumray buu hi yaana kala xukumahaya waa ku amray baan idhi amarka aado asna wuuu waa ku amray wadaado ka istaag meesha miyaad u aniga amarkaykiisiiba waa maxay luqatan wa curfan waa maxay waa xugum iyo xugum laakiin waxaa laga yaabaa axad min alkhalaa'iq ka in la yidhaahdo xugumkiisu iyo amarkiisu waa saariya almafcuul wuu fulayaa awood buu leeyahay ninkii khilaafana falyaxdir la yukhaalifuuna can amri baa laga leeyahay hadday wadaad wadaadda ku helaan waxaa laga yaaba intay hoos kugu fikiraa inay yidhahdaan xukum kale ku siiyaan waa ay garateen baan u malay mushkiladu waa waa istixqaaq nufuud اlxukm xaggee ka timaada culamaa اlusuul wاlfuqahaa waxay leeyihiin waxay ka imanaysaa xukumka awoodda uu ku fulay iyo sharciyadiisu waxay ka imanaysaa xukmi naafida ma jiro ilaa liman lahu اlkhalqu wاlmru bay yidhaahdeen ragga hadda ashaacire iska jahmiya kuu sharxi intaa iska daa wadaad wahaabi warkii jooji almustasfa min cilmi اusuul اghazali soo qad ka akri intaa kaliya wuu kuu sheegahaya allaha khaaliqa ee maalikulmulki ah ee amar iyo tale iska leh xukumkiisaa leh fulid iyo awood sharciyeed waxay usuulintu isweydiiyeen waa yahay awja zawjku amarku zawjada siinhayo sulطaanka amarku racyadda siinhayo sayidku amarku licabdihi siinhayo ambiyadu awaamirtay siinayaan umamihim xaggay ka keentay awoodday ku fulayso culamadu waay ku ka keentay ilaahay bay ka keeneen subxaana allah amray hee liman lahu اlkhalqu wاlmru baa amray in loo hogaansamo dadka ayaga ah amarkoodana la fuliyo man yuic rasuula faqad aaaca اllah haweenaydu zawjada ha adeecdo adoonku sayidkiisa ha u hogaansama haddii kale meligiibaa galay ambiyada alla daba ruculeeya ninkii garab mara dabayshaa qaadaysa idan ilaahay daacadiisaa waajiba amarkiisaa fulaya xukunkiisaana fulid mudan iskana leh iyo wa xukmi man awjaba allahu aacatahu iyo dadka ilaahay uu waajib yeelay in la adeeco iska ogaada midda ayadaa asaas baa ku xidhan diinadoo weyn reer galbeedku iyo reer yurub iyo ummadaha kalen diinta islaamka shaq ku lahayn xukumka iskale fulidda waa kuma waa xukmu shacab xukmu shacab isma garab ordi karre hadde waa yahaye koox yar waagoor way samayn jireenoo vienna iyo griiga iyo athinaba waxaa ka jiri jiray waayihii hore xilli aan dhoweyn in tuuladaa dhan ba ay isxukunto oo intay mar shiraan ay xukun gaadhaan kadibna muddo ay ku dhaqmaan haddana mar bay shiraan kulligood macal habrahoodii iyo tii basasho gurinaysa waa lasu imaan go-aan baa la qaadan intii baa lagu dhaqmo markii lagu rafaaday muddo waxaa la yidhi aan ka dayno oo aan iska soo xullo in meel fadhiisato inoo khamuurta oo kolba inoo saarta xukunkii aan ku dhaqmi lahay waxyaabahan baarlamaanaadkae ummaduhu isku dhaqmaa halkaasu ka yimid xukumka marka baarlamaanku iyo oo xeerbeegtadu iyo mxuu ahaaye dhaqan daaroodku ama dhaqan mxuu aha maxaa la odhan jira mxuu aha muxuu aha xeer daarood kun sagaal boqol afartan afartan shantii baa la dejiyey mataqaana idinku taarikhda ma haysaan baa laga yaaba xeer daaroodku ama dhaqan daaroodku waxaa la dejiyey kun sagaal boqol afartan iyo shantii sanad barwaaqo ahay oo la yidhahdo qosol daarood iyo salaadiinta oo dhanta isku yimaadeen ku shireen hadda aana sheegayn iyo go-aama soo saareen go-aamihii noocaasaa waagi dambe dowladda soomaaliya qaato ku dhaqantay oo qayba ka qaata waa la yaqaana qoys walbana inta anu aan aqaanaan ka hadlay intaaso kale ay qoys walba intaaso kale leeyahay ummaduhu marka xukumkooda sultada uu ku fulayo awooddiis xaggee ka qaataa heshiis ayagu ay heshiiyeen alcaqd alijtimaacina mar baa laga cabiraa waxbaa kusoo logweyna af soomaaliga ku dhaamee ummad waxay ku heshiisay inay koox doortaan kooxda go ka soo baxa loo hogaansamo ugaaska marka la doorto maxaa loo doortay wuxuu ku taliya inay beeshu yeesha mata mise maaha ninkii khilaaf maxaa lagu sameeyaa waa la tacziraa annagu waan yakaynaa wa yaka la yidhahda mataqaanaa yakadu waa maxay waa altacziir bilcuquuba almaaliya ya ganaax baad ku garanaysaa laakiin geelaada neefka ka dhaqaaqim intii xoog lagu soo qabto oo adiguna geed lagu xirxiyo lagaa gawrico la cuni anuu iyo kaan u aqaanaa yakayn maxaa la odhan jiray maraado ah maraado waxaan u malayn waa hawsha reewajeer baan u malayn <laughs> sheekh ilyaas <laughs> reewajeer waan jeclahay maamaayahooda aad baan uga helaa odaybaa qolyahan waa gar u gala iyaga markaas waxay idhaahdeen sheegu masaladii baa ku yar qalloocatay u yar qaadan waayey markaasuu wadaada waxaa la yidhi caalim cad loo luday cadaabka ma arko marka waxaa weeye waa mamaa muhiima jiddan wey almuhim yaa idinlugoyna xaggeen ku soc maxaan maxaan waday waxaan waday xukunku xaggee ka qaataa sultada iyo awoodda sharciyadda inuu min allahi subxaanahu wa tacaala ka qaato iyo in uu ka qaato heshiis ummadu ay heshiisay labadaa wey ha khaldamina inaad fahantaan waa muhiim hawsha ayadaa u imo kuwa islaamka sheegtee baarlamaaniyiinta ah xukunkay dejiyaan ma la khilaafi karaa ninka khilaaf maa maxaa loo yaqaana nabaddiid sharci diid argagixiso mutaarifiin usuuliyiin burladuul iisoo qaba maxay ahaayeen aduu tan iyo darkaadhowba lagu caydhsanaya marka soo gaabi labadaa asal bay baashu kala socotaa muhiimaddu hal intaa inaad fahantaan waa muhiim jiddan sidaa hadday tahay qodob labaad haddaad tidhi sharciyadda iyo awooda nufuudka xukumka wuxuu ka qaadanayaa miman lahu اlamru wاlkhalq iyo hadii aan kii alla uusan ahayn wuxuu ka qaadanayaa kolbe heshiiska u dhigan ummadda xukumka lagu filinhaya iyo ninka soo saaraya xukumka inaad garateen baan u malayn ummaddii heshiiska lala galay ee kooxdooda ay xugum soo saareen hadday maanta soo saaraan khamradu waa xaaraam ma xugum ilaahaybaa mise waa xugum kale baarlamaanka maraykankaa fadhiistay sii trump baa u go'aamiyey waxay soo saareen ana alkhamra xaraam ninka cabbana afartan karbaash ama siddeetan maxaad leedihiin maasha alla xerowga miskiinka xudhi maasha alla shareecadii waxay ka daahirtay maraykan bay ka daahirtay inaad fahanteen maromar iska ilaaliya ruuxa muslimka ah, markuu sharciga oogu dhaqmo u qaato wuxuu ka yimid min allah ilaahay xukumkiisii baan fulinayaa oo yaa ku allah isaaray miyaad ugu dhowaan ilaahay baan ugu dhowaan marka uu gabalkaa kugu jiro aya waxaad fulinaysaa xukumka rabbi sharciyaddu markuu xukum ka qaato min allah sultadu ay tahay saraynta shareecada islaamka markaasuu xukum sharciya yahay hadday boqolkiiba boqol waxaad shareecadeed aaminsantihiin reer maraykan fuliyaan kulli waa maxay waa xukmun bitaaquud yaan la idin khaldin xukmun bitaaquud asalku halkaasuu ka bilowdaa xidhan soomaalidu xarafkii maxay ahayd alif ku hallaabay yidhaahdeen albaqra kuma hagaago weella salku ka tolmaa mas'alo asaaska ka soo fasahaada ha isku dayina inaad u gelisaan koofiyad islaam waa aafada dadka haysata wey usuul baa la daraasayn masaa'il baa la akhrin maanta dhan waxaa la wareejinayaa waxaan macno lahayn kaa ay dejiyeen reer maraykan iyo macataraan berri bay ka noqon karaan waan ka noqonnay haye maxaan leenahay naasikh baa yimid miya xukunka horena waa maxay mansukh way garlayiin maxaa yeele marka horeba dejinta waxay ka qaateen awood ayagu ay leeyihiin oo uu siiyey tolkoodii bulshadoodii baa siisa maysan ku shaqaynayni in taxriimka khamradu uu yahay xukmu min allah maalik almulki inuu xukumkiisii yahay ee waxay ku shaqaynayeen awood shacabku na siiyey baan ku dhalinay axkaamtan awooddii oon weli wadanaan ayadna ku duminaynaa binaa iyo hadmiba ayagaa iskale yaa siiyey shacabka oo hacabow awoodda ka keenteen annagaaba ku heshiina alukmu liacab ukmu hacab lishacab laakiin adu markaad muslim tahay caqiidadu waxay ku leedahay in alxukmu ila lilah amra an laa tacbudu ila iyah mushkiladu halkaasa ka bilaaba arkaan اlxukmi asaaskaasa ku jira kutubta usuulka ka akhriya fiqiyaadka iska ilaaliya iska ilaaliya waxaad arki wadaad miskiinoo ku leh dastuurka soomaaliya wax yar baa ka khaldan kulli sharcadu waafaqsan yahay wadaadkii miskiinkaa ee xasan hudaybi ee islaaxa ikhwaaniga ahaa ee iska aqoon gaabnaa yaa kun sagaal boqol konton iyo afartii wuxuu leeyahay markuu ka hadlaya alqanuun almisri haddii shareeca oo dhan aad dabaqdaan buuhi ma ah xukm ilahay waa kufr iyo taaquut limaada lianna ooma dabaqaysaan buuhi inay tahay sharcigii ilaahay ee waxaad u dabaqaysaan waxaa tashriiciyey baarlamaankii masar yani waa goorma ka akhriya baxdiga ay dooda dhex martay wadaadka isagoo hataa naaib ahaa xasan hudaybi iyo dhex maray wadaadihii u ruclaynayey amar sadaad iyo jamc nasr waxoodii ka akhriya kitaabka ashariica alilaahiya muxuu ahaa lalqawaanin wdciya uu lahaa cumar sulaymaan ashqar soo ma ahayn ka akhriya intaa marka arkaan xukmi xaakimku allah nafs اlxukmi oo maxkuumu bihi la yidhaahdo maxkuumu fiihi oo ficilka uu xukumku qabanhaya iyo maxkuumu calayhi oo mukalafiinta ah maslada kooaad wuxuu dha alula ta kooaad waxaa way laa xukma lilcaqli shaacira saasay yidhaahdeen allayna ogu dhowaanhaye oo waxay ka cararhayaan axadan aan la ka ahayn xukm inuu ag maro balaayo uma la soco ayagu waxay lahayn ilahay ugu dhowaado waxaad ilaa lisaan in alxukmu ila lilah wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula laakiin baashu way la qaloocatay laa xukma xukm uma sugna lilcaqli caqligu xukm ma laha maxaa yeelay id laa yastaqilu caqligu lama gooni noqon karo biidraaki xusni اlficli falka wanaagiisa haleelkiisa lama gooni noqon karo yani caqligu gooni lama noqon karo inuu haleelo oo u garto falkaani masan yahay mise waa xun yahay walaa qubxihi iyo xumaantiisa almuratabi lagu dhejinayey calayhima calى اlqubxi wاlxusni almadxu wاdamu aw اdam falku hadduu xun yahay haddee dhaleecayn iyo cambaarayn baa lagu dhejin hadduu san yahayna ammaan iyo wanaag baa lagu dhejin wuxuu ku yidhi wain istaqala haballaba gooy noqda buuhi caqligu ha karo biidraaki اlxusni wanaagga haleelidiisa iyo wاlqubxi xumaanta bimacnaa iyadoo looga jeedo xumaanta iyo wanaaggaas mulaa'amati الطabci wa munaafarati munaafarati الطabci haddii loo jeeday dhaheen meeshan xusnigaa la idlaaqaabayna isagoo looga jeedo iyo qubxiga saddex macne yay ku yidhaahdaan ashaaciru ayagaa iska wata laakiin wax jira ma aha intay wax dhigtaan bay dhihi halkaan isku khilaafsannahay meel aan khilaaf ka jirin bay kuu dirahayaan waa muxuu ahaaye ramyatun min hayri rami intay iyagu garoon iska xadhaan bay keligood ku ciyaarahayaan wax garoonka la xadhayna ma jiro wax kula ciyaarahayaana ma jiro waxay dhahaan caqligu wuu haleeli karaa shaygan inuu u cunnamahayo oo uu ka helahayo iyo inuu dhibahayo bimacnaa munaamata abci hay macaan hadaad aad dhadhamayso waaad leedahay shay heer sare waa ka helay inta caqligu garan karaa bay dh dareemi karaa ruux haftay oo biyo la tageen ka inqaadi اlkhariiq ruux maashooday in la badbaa inay wanaagsan tahay caqliguu garan karaabay ku dhaheen waxaa mudirka ay dhibahaya in naftaydu ay ka didayso caqligu diidan yahayna waa la garan karaa waa munaafarati ka tihaami اlbari bay kugu miaaliyaan ruuxaan dembi gelin in la ciqaabo ama un la tuhno inay xun tahayna caqligu abciga insaankaee saliimka ah wixii xunna waa dhibsanhayaa wixii wanaagsanna waa ka helayaa bay dheheen saa haddaad oga jeedaan caqligu yuxasin wa yuqabix waa idinka yeelay dheheen shaacir haddaana mid labaadna waa idinka yeelaynaa wa bimacnaa sifati اlkamaali wاnnaqsi matniga yaan akrinhayaa hadda wa bimacnaa sifati اlkamaali wاnnaqsi haddaad oga jeedaan xusniga qubxigu haygu inuu yahay صifaة kamaal iyo inuu yahay صifaة naqص caqli wuu dareemi karaa tilmaanta inay tilmaan xun tahay iyo inay tilmaansan tahay caqligu wuu garan kara hadaad oga jeedaan alcaqل yuxasan وayuqabix waxay dhantaana waa ogolahay waxaad tiri jahligu waa xun yahay waaan dhi waa sax caqligu wuu garan karaa cilmigu waa wanaagsan yahay sax baan kule waa fiican yahay beentu waa xun tahay waa garan karaa waan kuleehay runtu waa wanaagsan tahay inahaas waa maay lanna waa sifatu kamaal asaadiq waa maxay waa nin dhammaystiran alkaadibna nin liito weeye alcaalim waa maxay waa nin dhammaystiran aljaahilla idan alcaqlu bay dhan yufariqu bayna sifaati الnaqsi wa sifaati اlkamaal intaa wuu garan karaa wixii ku sana xoogo uu ka helhayana dameeruhu way gartaan bay dhanna waan garanaynaa dameerku dhurwaagii liwaxaso ka carari maayo meesha oomana amaan ris lahaynna wuu ka lea meesh kale wuu aadahaya meesha kulu ka cari meel qabow raadsanaya intaa bani aadamka gartay dheheen almulaa'im liabci wاlmunaafir aw ilmunaafi liabci waa garan kara caqlu wixii tilmaan wanaagsan ama tilmaan xun waa garan kara intaa waa fahnay dheheen mid saddexaad baa jirtay dhan wahiya maxalu nisaac bay dheheen oo maxay tahay shaygu xumaa ninkii la yimaada in la ciqaabo kii samaa kii la yimaadana in loo la awaabiyo oo loo naxariiso janno la geeyo intaas caqligu ma garan karaa mise maya mayaan leenahay dhdanshacirna anagu intaan baa loo socda wax ku khilaafsan ma jiran khilaaf marka ma aan jirin bay abuurteenba intaa hadday tahay wax ku khilaafsan ma jiro xataa almuctasila intaa kuma khilaafsano wax yar oo ayaga ka mid ah ayaa qolihii baqdadiinta ah ee khilaafkaa keenay caqligu wax walbuu garan karaa oo hawaab keena iyo ciqaabteena wax qaba ma jiro mucsiladu waxyaaba weyn bay ka hadlaan inay dhahaan waa la garan karaa hawaabkiisa iyo lama garan karo waa la garan karaa ciqaabtiisa lama garan karo laakiin wax qaba alcaqlu yuxasib wa yuqabix jumlatan wa tafsiilan ma jiraan tafaasiirta ay ka soo guuriyeen iyo aaraada mucsilana aaminiin mu'tamaniinkuma aha umana kuma aha shaaciro weligaana markaad aaifo aaifo u insaafayso ha yeeli inaad u qabato midda kale hadalkeeda haddaad rabto inaad baxdi samayso kutubulmuctasila maslada ka soo guuri ashaacira hadday maxkamadaynayn ahlu xadii kutubalashaacira ka soo guuri wadaad muxadid xanaaqsan oo kulligoodba hoosta ka maraya ha u qabanin warkiisii kutubalashaacira maxaa ku qoran ka soo qaad dawaa'iftu way isku xadgudbaan waxbay isuma reebaan marka haddaad rabto inaad noqoto xakan baynahum waaad ku daydaa kulu طaaئfa inaad ku maxkamayso bima fii kutubiha wa usuuliha wa masaadiriha laakiin nin kale warkii inaad u qabato aad iskaga ilaali adugu mucil waxay laga soo guuriyaa ashacire ka soo guuriyeen kutubtoodana qayba muqniga anu wax ka akhriyey muqnigii eh, qaadi cabdiljabaar iyo eh, iyo sharci usuul khamsihiisii laga fahmi karaa inay leeyihiin caqligu garan karaa eh, hawaabka barhkii iyo ciqaabta barhkii damiga badhkii iyo madxiga badhkii awaab iyo ciaab mucsilada badankood uma gudbaana waxay ka hadlaan shayga xun wuxuu keenaa in lagugu cambaareeyo shakasanna wuxuu keenaa in lagugu ammaano masalada aada laiskugu hayo waa masalaة hanaa iyo adam masalaة اmadxi wadam caqliga bani aadamku intaa uu garanayaa falka xun ninkii la yimaada muxuu mudan yahay in la yidhahdo waa xun yahay wax uu ku kacay ninkii war wax san sameeyana wuxuu mudan in la yidhaahdo waa wanaagsan yahay qur-aankuna ku socdaa adiladuna qaabkaasay u shaqaysaa mucsil adugu laga soo guuriyaa waxay qabaan alcaqlu huwa alxaakim shaaric iyo sharciguna waa kaashif fayde wuxuu caqligu yaqaanay ama gartay unbuu xoojinay ama waa muayid xoojiye caqliga xoojiye harcigu ama hawl harciga horaan caqli go-aan ka gaadha iyo asaguna sii caddeeyaa toosna kusii abtaa warkaas laga soo guriya lagu maxkamadaya wadaaduna wayn warkaada mucsila ka sugnaado waa kufr ayaguna waa gaalo dhammaantood baa le ashaacira kule maturidiya kule oo xataa qayb mucsilaa lees warka hadday naga sugna anagaa ictiraafin inaan ku gaaloobeyn ee naga suga ay ku rafadeen wadaaduhu qaraafi meelba ku dhuftaa duufi meelba ku dhuftaa zarkashi meelba ku dhuftaa ahaacirna waxay ku dhaheen alcaqlu laa yuxasin walaa yuqabix bimacnaa madmuumka ma wa laisku caaya ma garan karo ama laisku ammaano ayb laakiin shaygu inuu mulaa'im liabci yahay ama munaafiriya uu garan karaa sifatu kamaal sifatu naqsin uu garan karaa ahlulxadiid waxaa laga soo guuriyaa madhab ah intaasoo dhan waa ogol lahay caqligu wuu garan karaa wax walbo awoodiisa ilaahay uu geliyey wuu fahmi karaa wixii xun inuu xunyu garan karaa wixii san inuu sanyuu garan karaa kii cambaaraysa in la cambaaray wuu fahmi karaa keliya sharcigu wuxuusan awoodin e, cafan caqligu wuxuusan awoodin inuu garto ciqaabta uu mudan yahay falkan xun falka xun ninkii sameeya ciqaabtu mudan yahay maxay tahay sharciga looga dambay falka san ee wanaagsan ruuxii sameeya abaalkuu leeyahay waxaa looga dambayn harciga madhabkaasa laga soo guuriya ahladii laga soo guuriya ahlxadii hawshaa harxayna anugu waxaan arka keliya an wadaad wadaadka koobaad waa abunasr asajisi saaxiibu kitaab aradd calaa man ankar axarf wsawt ninka labaadna waa nin asaga ka weynba waa la odhan jiray eh, sacad bn cali zanjani oo ah. min shaaficiya afar wadaado min aimati shaaficiya asxaab اwujuha ah. abubakr asayrafi sharix risaala lshaafici sharxay abu cali bn abi hurayra abu lcabaas bn surayj ashaaficiya athani abu xamid almarwazi imaam almarawisa ninkii imaamka u weynaa ayib shantaa wadaad baa la hayaa shantaa wadaad ayaa la hayaa waa shaaficiyo afar mise waa shan zanjani abu xamed almarwasi abuاlcabaas bn surayj abu cali bn abi hurayra abu bakr الsayrafi abu bakr alqafaar الshaashi alkabiir ragga lixda shaaficiyada iyo wadaadka inuu xanafiyan u malaynayo abunasr asajzi intaas wey shaikhu lislaam kutubtiisa daru tacaarud alcaqli wanaqli iyo meelo kale wuxuu ku soo guuriyaa in ana liahli اlxadiidi qowlaan inay laba qowl leeyihiin laba qowl inay leeyihiin buu sheegaa oo qowla uu la socdo ashaacirada qowla uu la socdo sidan dhexdhexaadka in la kala qaado ciqaabta iyo hawaabkan la yidhahda shaarica laga sugay wixi kalena la yidhaahdo caqligu uu garan karaa laakiin intaan baanu kule arkay sheekhu ma fafaayo shekh islam markuu masalada ka niqaashahayo ra'yigaas aad waxaa ugu nuseeya isaga ibnuqayim iyo wadaadihii ka dambeeyey haddii marka sanad caali a la rabo dhaafi mayso raggaa dhowrka ah raggaa dhowrkaa ma dhaafto kutubu ahli sunna ee caqadiga ku arki maysa masaladan sidaa darteed bidco ay la yimaadeen muctasilo iyo ashaaciro dagaalkeedii iyo finahaari ummadda ay ku aafowday un weeye hawshu axadkii u horreeyey inkiray alcaqlu laa yudriku اlxasana walaa mxuu ahaa wala اlqubxa waa abulxasan alashcari oo ka soo qaatay duqaydii jahmiyada ahaa ka soo qaatay haddaba fashukru اlmuncimi inamaa yajibu bالsharci walaa xukma qabla الsharci wاlmuctazilaةu khaalafat fi dalika kulihi buu sheeku ku yidhi fashukru اlmuncimi sida loo badan yahay waa far ka baxa masalaة الtaxsiin والtaqbix masalada haddaad haysaan ataxsiin wataqbix alcaqliyiin baa la yidhahdaa marka furuucdeeday ka mid tahay bay dhaheen wadaado fa shukru muncimi axadkii kuu ixsaanfalay ee kuu wanaajiyey ee kuu nicmeeyey in loo mahadnaqo inamaa yajibu bisharci harcigunbu ku waajibi laa bilcaqli buu ku jeeda wadaadku mucsilna waxay tihi shukru lmuncimi inamaa yajibu bilcaqli waxay dhaheen ninka kuu ixsaanfale meel khatara kaa badbaadiya ama adoo dhibman wax ku siiya ama kuu ixsaanfala ama kuu wanaajiya abaal kuu gala in loo mahadnaqo miyuusan caqligu garanayn caqligu garanhaya bal waa waajib haddii kale waxaad noqonaysaa midgaan abaal laabo oo jasaar ah marka inamaa yajibu bilcaqli waxay ku yidhahdeen muctazilo ashacirina waxay dhaheen maya lama garan karo waajibna ma aha hadduu waajibana inamaa yajibu bisharci halkaasay mareen ra'yiga sawaabkaana waa maxay shukru lmuncimi inamaa yajibu bilcaqli washarci macan labaduba ilaahayna wuu waajibiye shareecaduna way ka hadashay caqliga saliimkana wuu garan karaa nin abaal loo galay hee inuu mahad celiyo gudo inay laazim tahay haddii kale ummaddu waxay ku arkaysaa nin ba'an oo liito oo hilib xun mata mise ma aha wuxuu ilaahay ku duubay cuquusha iyo fitarka ku duubay weeye ninka ku wanaajiyey inaad u abaal ma aha shay laga sugahayo muxuu ah yaa wanaajiyey masalada marka usuuliyiintu badankood waxay dhahan waa farc min furuuci ataxsiin wataqbiix alcaqliyi laakiin ibnu barhaan iyo jamac min us waxay qabaan waa nafs اmasأala ma aha farc shukr اmuncim hal yajibu bsharci o bilcaqliba laftirkeeda waxay dhahan ataxsin taqbiil caqliyeyna jugjug meeshaadi joog wayay leeyihiin waa isla ayadi ee ma aha asal iyo farc ma ah waad fahanteen bay la tahay saasaa la iskugu haya maxaa jira ibn barhaan waa mxuu aha abu xamd alhazali ardaygiisi wey kitaab kutub fiican aad u qiim badan bu leeyahay marka wuxuu yidhi waa tafanun fi lcibaaraat usuliintaa ku siri buu kolba shayga qudhigiisiba si kugu bedela saad u laqdo way kugu soo celi waad qaadaan weyde bal wax kale kuu bananhaya waad qaadaan weyde ayadiiba intay soo celceliyaan kolba waxay kugu gelinhayaan shaadh cusub bal saad u qaaddood u qaayibto ee ha u qaadana buri farce waa asal ayadaa ah ra'yigiisa ra'yi sahlan ma aha maxaa ayaday ka bilaabataaba khilaafka u horreeya dhex mara shaaciri muctasila wuxuu ka bilowday shukr muncim hal yajibu bicaqli am la halkaasay ka bilaabat masladu walaa xukma qabla sharci waa farac labaad ama waa ayadiba waa khilaafkii haddaan kuu sheegay baa kugu jir jumhuurna waxay dhaheen waa farac raggaana waxay leeyihiin waa isla ayadii walaa xukma xugun ma jiro ummadda xaaraam iyo wujuub midna ma jiro w axkaamta oo dhanba qabla sharci sharciga hortii wakhaalafat wاlmuctasilatu khaalafat fi dalika kulli intoo dhan way nagu khilaafeen laa xukma lilcaql way nagu khilaafeen o bimacnaa almadx والhawaab inuu caqligu daneebi kara way nagu khilaafeen shukru mincin way nagu khilaafeen laa xukma qabla sharc way nagu khilaafeen inta way nagu diideen wadaad ku leh maslada marka laa xukma qabla sharci waa iska taraf fikri ah xaqiiqa jirta maaha iska ogaada waa masأala taqdiiriya faradiyaad wey waa nadariyaad la qadaray hadday dhacdo wax jira maaha ragga qadiyadda ka hadlay ee cadeeye waxaa ka mid ah alqaadi abubakr ibn alcarabi kitaabkiisa almaxsuul fii cilmi اlusuul uu kaga hadlay waxaa ka horeeye oo weliba si adag u naqdiyey asalkeedana tilmaamay abulxasan ibn qasaar almaliki fii muqadimati fi اlusuul wuxuu ihi wax jirtama iska faradiyaad xagga xanafiyada wadaadkii madhabkan dhan ee maaturidiga lahaa abu mansuur maaturidi imaam اhuda bay xanifi u yaqaana markay sheegayaan qaala imaam اhuda bay kuleeyihin niba niba nin imaam huda u ah eh. eh, asagu wuxuu i wax jirtaba ma aha waa takhyiil iyo fardiyaad buu i lanahaa lana الzamaana lam yaklu min shariicati wadaadkiis lowha calaa udiin alcaalim kitaabkiisa badl nadar fii cilmi usul asna waa ku caddeeyey mas'ale jirta maaha maxaa yeele dunidan bay dhan culummadu hawshaa diidan wadaadkii mutakalimka usuuliga aggana harix muslim abu cabdillahi maaziri kitaabkii sharx muslim ku cadeeyey inaysan asal lahayn masaladu ee waa wax la iska qadarayay hadday dhacdo hawsh say noqon lahayd wey onyood ka soo qaad oo kale wey wadaaddi ree macalin waxaa weeye bal ka soo qaad inaan nabiba la soo dirin weligeedba hawshu maxay noqon lahayd maxaa yeelay uunkan iyo bani aadamkan waxaa lagu bilaabay nabi baa lagu bilaabay axadkii la abuuriyaa u horreeyey abuna aadam muxuu ahaa nabi markii shareeco walba ay duugowdana nabi baa la soo diri jiray nebi maxamed baa lagu gunaadoo garadabis lagaga dhigay marka zaman nabi laga waaye adduunka ama shareeca laga waaye mama jirtaba ilahina wuxuu wali kulli ummati rasuul faida jaءa rasuulu qudiya baynahum بالقسط وهم لا يظلمون لكل أمة رسول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت qur-aankaa caddaynaya iyagaa gar leh xoogow way kala xoogow inuu xoogow yardamo xawliga shareecada ku socoto waa laga yaabaa fadrada u dheera la sheego waa intii udhexaysay nabiy llaahi maxamed iyo ciise lix boqol iyo dhowr sanay ahayd annagiiyo nabig hadda maxaa inoo dhexeeya kun kun afar boqoloo sano ka badan wayla baashu waa taaganta bayna ciisa wa maxamed lix boqol iyo afartan dhowr sana lagu sheegaa hareecadu qaaim bay ahayd towraad baa qaaim injiil baa qaaim carab oo dhan baa qaybta ciraaq iyo agga sham joogta kulli waxay ahaayeen nasaariniyiin bay ahaayeen wixii yuhuud baa dhex deganayd qurayshdu aragto geesa waaweyn baa waxay ku dagaalen waxaan haysanaa shariicatu ibraahim wa ismaaciil dagaalkii beder buu inoo qunuuday abulahab abujahal waa garanaysa tu istaagay bu i waan qunuudahaya ilaahayow aniga maxamed kii khaldan maanta jebi buui qunuutu nawaasil buu ku dhuftay qunuut nawaasil yacni hawshaan ma aha shareeca in diraasoo dhammaata ma samiro adduunka mana iman doonto laakiin marna waa yaraataa xooligu marna waa kordhaa waa iska faradiyaad middaas waa qodob qodobka labaad ee afcaasha ee laga hadlahayo ee laa xukma qabla sharci waxay ujeedaan waa afcaasha ikhtiyaariga ah daruuriyaadka lagama hadlaayo tanafuska haddaad neefsanayso xukunkiisu muxuu yahay lasma weydiiyo ma aha waaa laga hadlayaa alafcaal اkhtiyaariya falka bani aadamku samayn karo ama uu ka tegi karo ama uu dayn kara laga niqaashayaa mooyeene lagama hadlayo shay daruuri oodan dayn karin ood ku qasban tahay xukunka lasweydiin maayo lann haddad inu dhaho waa xaaraan ma neefsan kartid naftun baa kaa bixi wadaadka had ku yidhina waa dili marka dambe lann neef lama celin karo waxyaabaa noocaas lagama hadlay leeyihiin marka iska faradiyaad masaailkaas haddii laakiin ayagu qaabkay u dhigaan u wadno saddex qowl baa ku jirta taqdiirkii aan ku wadno saddex qowl wadaadda waxay dhaheen afcaasha bini aadamku waxay axkaamteedu waa alibaaxa wax walba oon mudir ahaynoo dadka aan dhibaynin waa bannaan yahay oo maxaa jira waxay dhaheen huwa aladii khalaqa lakum ma fi اlardi jamiica xadiidkii fi saxiix dad waxaa u dam ina acdam الnaasi jurman اladii sأl اladii yasأlu cama lam yuxaram faxurima min أjli masalatihi faxurima min أjli masalatihi nafyiga qur-aanka ku badan qul laa ajidu fima uxiya muxaraman idan halkaasay ku dhagahayaan qul laa ajidu fima uxiya ilaya muxaraman idan waa maxay wixii aan inta ahayn waa fasaxan yahay alxalaalu maa axalahu llahu fi xadiidkii sunanka xasanka ah wlxaraamu maa xaramahu wmaa sakata fahuwa cafwun fii riwaaya mima cafa canhu usuushaasi adresay ku dhegen way dhahen hawsh waa maxay wasakara lakum maa fi samad ardi jamiica minhu hawlahaas isku qabsadeen waxay dhaheen marka waa maxay alaslu waa alibaaxa niman waxay dhaheen waana siday u badan yihiin xanafiyada iyo muctasilada u badan arrinkaa isaga qolyo waxay dhaheen afcaashaasi qabla sharci haddiina la weydiyo xukunkooda waa maxay waa xaaraan xadri lama taaban karo ma daliil yasaluunaka maadaa uxila lahum bay yidhaahdeen nabi alla waxay ku weydiinaya wixii loo banneeyey bimacnaa shay aan daliil lagu bannaynin wuxuu ku baaqi yahay mooradii xaaraamta midda kale waxay dhaheen shaygan waaad ku taarufaysaa milki hayr alla adduunka iskale waaana iska aadanaysa yaa ku siiyey yaa kuu fasaay haddaad wadaad gurigiis intaad soo gasho iska daldalata ka war kuu fasax soo tugiya khaain ma tiid midhahan iska goosa kan iska laq waxan yaa kuu fasaxay damashuruuqa iskala soo baxa likaha jabso yaa ku siiyey yaa kuu fasaxay mabaa iskale yasailka mada xilliga kudhig nimanka ayuu xadrigaasi istaaga waa daa'ifa min almuctasila waalmaalikiya ayaa halkaa marta wa bacdu shawaafic ayaguna halkaasay mareen ra'yiga labaad waa ra'yiga ashaaciro u badan tahay waa atawaquf atawaquf bimacnaa looga jeedo nafyu اlxukmi qabla sharci wax xukmoo jira ma jiro shareecada ka hor bay taagan yihiin ya xaaraan iyo xaalaalba wax jira ma jiro w ma jiro ibaaxadu daliil baa wax mubix ka dhiga xaadirkuna daliil baa wax xarima mar haddan sharci jirin bay dhaheen laa xukma nafyiga marka oo tawaqufka ah yay marna waxay ku xambaraan xukun wuu jiraaye annagaan garanayn atawaquf waa maxay waa cadamu alcilmi bilxukmi mise waa nafyu lxukmi muطlaqan labadaa ra'yi baa laga sugaa abuxasan ashcari iyo taa'ifadiisa waxayna u badan yihiin in tawaqufka lagu fasiro nafyu may nafyu lxukmi lagu fasiro nafyu lxukmi xukmi ma jira sidiisa lagu fasiray u badan yihiin wali waxay dhah warbaans khilaafku khilaaf bilaasha ma ahe wadaadoo faa'iiduu leeyahay xagee leeyahay haddiiba bacda sharci la helo adiyad aan wax daliila lahayn maaa u tala aan u kala qaadno laa xukma qabla harci bacda harci waxay dhaheen saddex madhab baa soo laaban alxadru alibaaxatu wاtawaquf <clears throat> haddii marka qadiyadba la helay dhaheen aan wax daliila loo helin laa min kitaab walaa min suna walaa ijma walaa qyaas maaa la samaynaya waaa l miaalkeena hilibka maroodiga ka warrama idhahdeen hilibka maroodiga ka warrama maa xukmuhu ma xaaraanba ma xalaalba ma laga joogsanaya qolyaha tawaqufka maanan tilmaamin adilada ay daliishadeen waxaa ka mid a ah labada ayad ba iska hor yimid bay dheheen tacaarada daliilaan fawajaba atawaquf bay idhaahdeen khalaqa lakum afida jamiica meesha ay taallaa meella maxaa yaalla yasaluunaka maadaa uxilla far ma qaadi kartaan idan marka waxay dhn waan ka istaagnayba laa xukma idan hilibka hilibkaad mxuu ahaa maroodiga maxaad ka tiraday haddaba idinku kasii daaya bal idi dhegeyste ya shaaxid muxuu yidhi maroodi horta aan ka dhammaanno shaaxid muxuu yihi wiilsha ka warran buui maroodi baan isagnaa hadday bal wiil ha ii dambayso ayib geriga ka warrama zaraafada baasha la yihahdo maxaad ku xalaalaysateen ayad mid haysaan xadiina iجmaع mslimiinna قiyaas صaحيiح calىa aslina maya ma haysaan waxaa ku banaysteen baa la rabaa saddexda madhab baa soo geli ya diinaabko sawc baa dugaag baa laga hadlay kan dugaag ma aha baalka wax ma ugaadhsado waaba muranka tay ka taagan yahay iyadaaba la isku hayaa shee cabdishakir <laughs> ka socona waa ta inaad umaakadka fahantaan ba rabaan iskaga tago aلثaaniya masalada labaad miyaan gaari karaa caawa mise waa baalintaan ku yar daro masale labaad culima waxaa laga ogaaday buri sheekhu yihi min tacaluqi khitaab الlah hadalka ilaahay ku dhagiisa uu ku dhegahaya afcaasha wa huwa fi اlأzli asagoo qadiimka ah oo ilaahay azalkiisii hore iyo qaadirnimadkiisa ku sugan ana tacaluqa azalku waa maxay waa cibaara can cadami can cadami اlbidaaya waa shay aan bilow lahayn cibaara can اdawaam azaliyada sidaas wey wahuwa fi اlأzl haddaad doonto wahuwa fi اlqidam iska dheh iyo hadday ku dhibto fi اlqidam ku bedeleyso ku dhibinba muxuu ku soo yidhi sheekhu waa khitaabka ilaahay oo ku dhagaya falka mukalafka kalaamka ilaahayna agtooda waa idin soo sheego oo kalaamka ilahay agtooda waa qadiim waa sifa qaa'ima bidaat illaah waana kalaam nafsi ah kalaam khitaab leh oo lagu takallumayo oo xuruuf leh oo hadalla ma ah waa macno ilaahay naftiisa ku jira oo qadiim ah oon oon xaadis noqon karin oon tajud yeelan karin oon qaybsami karin marka tiibaa hadda lagu dhiban yahay addoommahan mukalafiinta gadaal bay ka yimaadeen oo la abuuray ilaahina subxaana wa tacaala waa maxay waa azaliyu daa'ima wa abadan sifatu lkalaam oo khitaab kala ka imanayena ayadna waa qadiima shay xaadiثo makhluuqa hadda yimid baa hadal ilaahay intuu jiray jira yaa ku dhegahaya isqabadsiyo wey tiibuu ka rabaa inuu inuu wadaadka uu ka baxsado rabaa wuxuu ihi culima waxaa laga dareemay laga ogaaday min tacaluqi khiطaab الlah wahuwa fi اlأzl dhegidda hadalkaa uu ku dhegaya isagoo qadiim ah uu ku dhegaya biafcaali اlmukalafiin xaggana uu ku dhegaya bilmaxkuumiina calayhim ana tacaluqa dhegiddu yakuunu wuxuu ahaanayaa cinda cadam اlmukalaf mukalafkii mukhaaabka ah oon jirin ayaa xukumkii ilaahay iyo hadalkiisu uu ku dhegayaa mukalafka ku dhegahaya mana joogo ogo hadda waxaa lagu yihi laba isqabadsiye wadaada allow ima qidam اlmukalaf wa ima xuduuث alkhiطaab labadaa midun baa imanaysa haddii ilaahay qadiim yahay صaxiix qur-aankii cafan kalaamkiisuna uu yahay qadiim uu yahay maxaa ka laasimhaya mukalafkii khiaabka uu qabanayo inuu asaguna yahay qadiim laakiin khiaab bilaa mukhaaab ayru macquul baa la yidhi in khiaab soo fulo asaguna usan jirin axad lala hadlahayo waa maxay waaa le waa wareer weeye iyo aan isku ciyaara wey tiibuu rawaadku inuu ku yidhaahdo yakuunu cinda cadami اlmukalaf mukalafkii oon joogin ayuu khitaabka ilaahay la soco ku leeyahay ku qabanayaa oo maxaad oga jeeda calىa macnaa annahu ida wujida wata'ahala yakunu mukhaaطaban bidalika tacaluqa waxaan oga jeednaa tacaluq baan sii fasiraya ku ihi bimacna calaa macna ay ilmuraadu bitacaluq waa maxay annahu idaa wujid marka la helo mukalafkii oo wata'ahala oo u cunama in xil la saaro yakuunu wuxuu noqonayaa mukhaaaban mid lagu hadlay bidalika alkhiطaab اlqadiimi اlazaliy الnafsiy waad fahanteen baan warkaas laa calaa macna ogama jeedna buui annahu yafcalu inuu mukalafku samaynaya wixii loo diray ee lagula hadlay xaala cadama isagoon jirin asal iyo asal iyo hor muxuu ahaa bilow iyo dhammaad waa maxay waa masalaة ashcariya laa aqala walaa akar wax ay kuu kordhinayso ma jiro ayagunba waxay rabaan lawaasimtii baailkeeda qabatay madhabkoodii inay ka baxsadaan fartaadoo xumaatay baa le fardhiskaagama hadho marka inay iska yar fardhiyaan unbay rabaan m wax kaloo meesha yaalla ma jiro inaad fahanteen barma ishkaalka meesha ku jira muctasilana ma qabanayo ahlu sunnana ma qabanayo lanna muctasilo sararbaba iskaga seexanay waxay leeyihiin cindana addoommanu waa makhluuqiin kalaamka ilina waa makhluuq bay anagoo ba nasanayba barkin baaban qaadanay ku leeyihiin kalaamka ilah waa makhluuq tacallaqa bilmakhluuq intaha alamr waa kufri adu takfiir adu dabagal laakiin waxaa weeye nimankaa xumaantooda way agaasimeen wayna toosiyeen soo maydan fahmin laakiin ninkan wadaadkii abulxasan iyo tolkii baa rafaadsan oo galgalanaya ama ahlu sunna waljamaaca ayagu waxay leeyi war dhibkaa maxaa idin geliyeyba maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala kala sifatu lkalaam buu le oo daati ah awooduu ku hadlu ilahy baa looga jeedaa kalaamku waa sifa daatiya waana sifatu ficlan labadaba kaliraadati wاlkhalqi ilaahay awoodu wax ku abuuru leeyahay afraad iyo iyo aaxaad u abuurana waa joogaan ma tamise ma aha ilaahay subxaanahu awood uu wax ku doono uu leeyahay waxyaaba uu doono muraadadan adduunka waajan waa dhooban yihiin ma tamise ma aha kadalika sifatu اlkalaam dhanna waa sifa daatiya bimacnaa ilaahay awooduu ku hadlu uu leeyahay waana صifaةu ficla wuxuu hadlahayaa markuu doono liman شha وakayfa شha وmataa شha idan ama ashaaciru ilahi waxay ka dhigeen caajiز can اlkalaam kaاlأkrasi aladi laa yaqdir calى اkalaam aafadaasaa ah, haysata marka madhabkii baa la raba in la tostoosiyo dhibkaasaa jira intaasaa meesha ka socota wax kaloo meesha yaalla ma jiro adiga hadda waxaad awooddaa inaad hadasho waxaad awooddaa inaad aamusto awoodda hadalkaadu marna waa sifa daatiya laka oad ku tilmaaman tahay idaa anta mutakaliman biاlquwa marna mutakaliman biاlficli waxay manaadamada ku dhihi soo ma marka awood aad leeda aad ku hadasho waa maxay mutakalimun baa tahay biاlquwa marna maxaad tahay mutakalimun biاlficl ilaahay subxaanahu wa tacaala awooduu ku hadlo wuu waa sifa daatiya dhanka marka laga fiiriyo kalaamka marka laga eego inuu ilaahay markuu doono addoommaha la hadlay muusuu la hadlay nuux buu la hadlay abuna aadam buu la hadlay suubanheeni u dambeeyey buu la hadlay idan waa maxay markuudu rabbi hadli karaa dhan waa ka xaadi dhanna waa ka qadiim haddii loo dhigo qadiim waxaa awoodda sifatu اlkalaam macnahan iyo awoodda ilahay waa tilmaan uu ku tilmaaman yahay waana sifatu kamaal markuu doonna u hadli karaa waxay dhaheen ashaaciro ilaahay ma hadli karo bujudhuu ma dhihi karo oo yaawe jibriil ama nabigaa fahmaya ilahay wuxuu maagan yahay ayagaa marka kala soo baxaya kadibna ummadda u sheegaya warkooda waa intaas maka waa laga ya hadalka inaan suuro xumey laakiin xaqiiqda waa intaa waxama ilaahay ma hadli kara laakiin jibriil ama malag min almalaa'ika ama wasiidkii waxyiga ama subaan laftirkiisa ilaahay fiirinaya kadibna garanhaya wuxuu doonayo kadibna iyagaa ka turjumaya ama waa cibaara ama waa xikaaya xikaayana waxaa yidhi waxaa yidhi ii sheeg eh, cabdullahi bn saciid bn kulaab abu maxamed cibaarana waxaa iska abulxasan alashcari adiga hadda nin dhagoolaha du meesha kuu fadhiyo oona hadli karin hooyadii aabbihi baa fahmi wuxuu rabo kusaa u fiiri u soo qabta bakeeriga annagaa garanayna keena wuu ilmeeyey xanuun bahaya baandhoo la siiyay ku leeyihiin ama gaajo maya gaajalama annagaa naqaan say ku ogaadeen ruuxaas iyo ruuxa hadlahaya kee fiican ilaahay saa ula waa nasahaynaa ka daroo dibi dhal bay noqotay waxay u galeen kuudka guura qanjo u guur muctazila kacarba wuxuu ugeeyey balaayo aan loo baahnayn balaayo ayuu ugeeyey marka waxaan waxaa weeye inay u qiilbixiyaan hawshoodii bay rabaan si kastaba noqotay maslada waxaa loo yaqaanaa takliif اlmacduum usuuliyaad kutubta waaweyn markaa u rabto masalada athaaniya waxaa loo yaqaan takliif اlmacduum ruuxaan joogin in la mashaqeeyo xil la saaro ma suuragal baa mise maya wadaadku wuxuu ku yhi waa suuragal laakiin waa maxaa looga jeedaa aan ka soconno nacam buuhi wadaadku yatacallaqu yatacalaqu khitaab ullah khitaabka ilahi baa ku dhegaya bilficli falkuu ku dhagahayaa bacda wujuudi sababihi sababkii marka la helo falkaas sababkii dhigi lahaa hergeli lahaa marka la helo ayib qabla shuruuci fiihi xaggan aan la gudagelin odan samaynin falki wayastamiru tacaluqaas ayaa joogtaynaya ilaa faraaqi ilaa laga baxo falkaa oo dhammayso masladana waa masla iskala dhib badanoo ayadna iska masla dakiil ah midda hore waa dakiilo tan waa dakiilo hal mas-aloo dan ku ah meesha madan kus oon ka ahayn tacriifka xukumka iyo baxdiga ku jira laa uma ilaa liaql laa xukma lilcaqli cafan bal lishar intaan kale waa maxay waa iska masla dakaaila maslada waa masle marka loo yaqaan maslada istiaacadeed garanaysaan wey istiaacada iyo qudradu addoonku falka lagu mashaqeeyey ee sameen la yidhi ilaahay amarkiisi iyo xukumku goormuu qabanaya mataa yatawajahu اlkhitaabu ila اlficli masaladii la odhan jiray buu wadaadku rabaa inuu hadda meesha kugu sheego wax kaloo hadda meesha yaalla ma jiro marka waa min caqaa'id اlashaacira waana min fuduuli اkalaam wax salla ma aha waana masaladii loo yaqaana hal istaacatu maca alficli aw qabla alficli ashaacira waxay qabaan falka waxaad awooddaa ood kartaa maca alficl qudradaadu iyo istiaacadaadu waxaa weeye markaad falka samaysay salaada aad tukato markaan baad karta hadda cisho ma sugaynaa cishaasu ma suga inaan tukano oo meel lagamaba aadaamin ashacri waa ku leeyihin cishaha inaad tukata ma awoodid mukalafna hadda kuma tihidba haye markaad laakiin cishaha gasho eed bilowda ilaa aad ka baxdo ayaad awooday hadda anigan xooga badan ee weyse qaba indhaha taaghaye tusbax hoosta ka wada ee wardinhaye cisho suga cisho ma awoodo ma awoodin lianna alqudrata walistiaacata he maa maca alficli اlmukalafi bihi laa qablu walaa bacdu muctazila maxay qabaan alistiaacatu waa qabla alficli istiaacadu waa qabla alficli bay dhaheen haddun baan awoodaa haddaad gasho maba awooday dhaheen intaha waba dhamaatay awoodda dhammaatayba yani waa wareer wareer mid walba asal baa u geynaya mid walba asal caqada uu leeyahay fi fi اlkalaam ayaa u geynaya wadaadahan ashaacir waxaa u geeyey alcaradu laa yabqa zamanayn alqudraةu calى اlficli waa carad oo awood iyo samayntu waa fal falkuna waa carad bay ku dheheen caradkuna ma joogi karo yani sifadu iyo tilmaantuna laba xili ma joogi karto qabla اlficli ma gaari karto idan waa inay noqoto maca اlficli faqad mucsilina waxaa u geeyey asalkan baasay ku dhaheen alqudratu wاlistiطaacatu waxay ka horaysaa qabla اlficli weeye waxaa u geeyey inay yidhahdeen ruuxu asaga afcaashisa xor u ah asagaa abuuranaya asagaa qaadirah yafcalu biاkhtiyaari wa mashiati ilaahayna wax shuqla kuma laha hadda ma jooga ha anaaba abuuranhaya weey awoodda anaaba leba hadhow marka la gaadho xilligeena anaa haddaan doono tukan haddaan doonana ka tegahaya mustaqil baan la ahay بأفعاaلi ومaشiiئaتi وiraadaتi baa ugeysa inay dhahaan qabل الفiعل ayb aهلالسuنة والجaمع ay leeyihiin qudradaha la qaybiyo xanafiyana baxdiga asal iskale wadaadaha dambena way qaateen maxadiinta qaataan ayagaa aabbo aan maynay war istiaacada qudrada kala qaada laba wey waa sax wey qudro iyo istidaaca looga jeedo inaad waxaan lagugu mashaqeeye kari karto muuqaal ahaan awooddaada caqligaada waa maay waa alqudra almusaxixa loo yaqaanaa waana midda takliifku ku xidhan yahay inaad caaqil tahay baaliq tahay salaamat اlxawaas wa isaalaة اlmawaanic baa loo jeedaa ruux bad oo xoog badan oo tun weyn in xil saaro soo dhag ma aha habarta soo maay tii ninkaa fedhaha weyn bay tiri gabadhay kama dhal waayine hagrashaa jirtay waa hagran hayaabay tii muxuu la fedha weye duusan waxaa laga hadlayaa intaan salaada cisho la gaadhin qaabkaad hadda maaa meel lagaama hayo waad quruxsanta waad bad qabtaa ma tahay maka lagu qiimeeyo nin tukan kara cishaha mise ma tihin qudrada marka falka ka horaysa ayaa waxaa loo yaqaana manaru takliif waana inuu ruuxu u yahay saalix lian yukallaf in wax la saaro liqudratihi wa min alcawaa'iq wa intifaa'i اlmawaanic caqligiisii awoodiisii wax walba waa waa u dhamayst kaawar idan takliifka waxa lagu xidho waa halkaas hadhow marka cishaha la gaadho ilaah hadduu ku waafajiyana waa tukan hadduusan ku waafajinina waa tukan taa dambe shuqul laguma laha taa dambe waxaa loo yaqaanaa alqudra bimacna addaaci addaaci ila alficli yeedhaha kuugu yeedhaya falka inaad samayso ama waa jacaylka aad jeceshahay shayga waa waafajinta ilaahay ku waafajiyey ka cararka shayga aad nacabta kaa waa daaci baa loo yaqaanaa daacigaasi ilahay baa ummadda siiya luطfi iyo tawfiiq iyo ilhaam waxaad ku sheegtaba taa allah iskale wax xugmoo ku xidhan sharcana ma jiro axkaamta mukalafiinta kuma xidhna midda waxay ku xidhan tahay walilaahi cala الnaasi xiju اlbeyti man istaطaaca ilayhi azaad waraxilatu wa amnu ariiq taas weeye ta laga hadlahayo ee waxaan lagu waajibin ama laga lagu diidi hadihi اlqudra alati takunu qabla اlficl qabla اlficli qudrada iyo istiaacada intaadan falka samaynina taasaa manaadu takliif ah wاlmri wالnahyi ah midda samaynta ah taa waa maxay waa hidaaya tawfiiq min alla allah bixiya yahdi man yashaa ila siraat mustaqiim labadaha isku khaldina la yidhi qudra musaxixa lilficli iyo qudra hiya manaadu takliif way garatay baan u malay ahlu sunna ayuu sidaasay qabaan labadaa macnaa meesha ku jirta tiibu marka wadaadku rabaa inuu ku yidhaahdo u yidhahdaa alistacwa maca alficli bara intan kugu qariyo nacam yatacallaqu alkhiaabu khitaabka ilahi wuxuu ku dhagahayaa bilficli falkibuu ku dhegi goorma bacda wujuudi sababihi sababkii waajibin lahaa marka la helo qabla shuruuci fiihi asaga weli aan la gudagelin wayastamiru wuxuuna khitaabkii inuu ku dhega falka e, joogahayaa ilaa faraaqi la dhamayso idan alqudratu waa maca alficl saabk waa la helay waad bilowday waad ka baxday gelidaaday ka bixin intaa un baad awoodaa inaad salaada tukato wey inta ku horreeyaan kubadda ciyaarhayana qaadirba ma tihin lianna alqudrata waa maxay masaladaas wadaad kuu qaranaya masale jirtana ma aha iyusoo idinku dhibay marka sidaa darteed mucsilana way anfiyeen macada oo qabl bay yidhaahdeen ashaacirana maca yidhaahdeen salafkuna waxay qaybiyeen istiaacada abl iyo waay uqaybiyeen iyo maca midda macada ah allah iska leh waa tawfiiq iyo daaci iyo ilhaam midda musaxida qabladan dadko dhan baa u siman ilaa dadka macduurinta ah mooyeene curyaama iyo sakaraadkaaga mooye saa darteed juweyniya al waay ku bireen mucsil ku bireen masl ashaaciro warka ma dhegaysan karay wa la qadan kara wax macquul noo sheega dheheen in badan baan daba taagna lakin waxaan ma qadan kara yidhahdeen annagu waxaan la jirraa bay dheheen alqudratu qabla اficli islaamkan raacinaa bay dheh marka inaas dad kuu qarinay maxaa ii dhiman oon ka tegay aلثaaliث aan ku joogna in shaء الlahu taعalى والlah